يكون سبيهين بحسب إيمانهم إيمانكم wa taqwaahum taqwadooda qadarkeeda ayay ahaadeen walaala shiiku jannadu waa darajaad kala tagsan aad u weyn awliyada alleh oo ah mu'miniinta alle ka baqa darajaadkaas waxay uga kala sugan yihiin iimaankooda iyo taqwadooda intay la kala eg tahay mid walbaa wuxuu ka haystaa awliyanimadaas inta taqwadiisa iyo iimaankiisu la eg tahay wa wliyaa ullah awliyadiisa awliyada almu'minuuna mu'miniintaa awliyada almuttaquuna allah ka baqa fii tilka darajaati darajooyinkaas xaalay ku sugan yihiin bixasabi iimaanihim iimaankooda qadarkiisa ayay ahaadeen iyo wa taqwaahum alla kalbaqintooda qadarkooda faman lam yataqarab qofkan daaca ugu dhowaan ilallaahi allah faman lam yataqarab qofkan daaca ugu dhowaan ilallaahi allah laa yafcalu xaalaysan samaynayn alxasanaati ajaryaalka iyo xasanaadka walaa yatruku xaalusan ka tegayn asayi'aati xumaanyaalka lam yakun ka mid noqonaa min awliyaa ilaahi ilaahay owliyadiisa qofkan ilaahay daacaadka ugu dhoweyn qofkan ilaahay daacaad ugu dhowaan oo aan waajibaadka iyo sunanka samayn oo aan muxaramaadka ka fogaan oo muxaramaadka xoolaha dunuubta lagu gaaraayay muxaramaadka aan ka fogaan awliyada ilaahay ka mid maaha faman lam yataqarab qofkan daacaadka ugu dhowaan ilallaahi allah laa yafcalu xaaluusan samaynayn alxasanaati wanaagyaalka waxyaalaha xasanaadka lagu helayo waajibaadka iyo sunanka ah walaa yatruku xaaluusan ka tegayn asayi'aati xumaanyaalka oo wixii lagu dembaabayay uusan ka tegayn lam yakun ka mid ahaanmaa min wliyaa ilaahi ilaahi awliyadiisa falaa yajuusu uma bannaana liaxadin qof an yactaqida inuu aamino annahu qofkaas weliyun weli inuu yahay weligoo lilaahi allah u sugnaaday qof waajibaadka aan ilaalayn oo daacaadka ilaahay aan samaynayn qof aan muxaramaadkii ka tegayn waa weli ilaahay inaad ka caqiidaydaa ma bannaana waana xaaraan falaa yajuusu uma bannaana liaxadin qof an yactaqida inuu aamino annahu qofkaas weliyun weli inuu yahay weligoo lilaahi allah u sugnaaday laa siyamaa waxaan maal lahayn an taquuna inay noqoto maxajatu xujadiisa calaa daalika welinimada wuu xujaysanaa imaa mukaashafatun faydmid mukaashafadoo samicaa uu ka maqlay minhu asaga xaggiisa ow nawcu naw nawcoo min tasarufin oo tasaruf ah waxaa weliba aad aan maal lahayn oo aan awliyanimada qofka loogu magacaabi karin hadduu xujo ka dhigto qofkan waa weli maxaa yeelay arrin saasaan ku arko caadada ka baxsan intaas intaas awliyanimo laguma garto awliyanimo qur-aankaa kuu sheegay iimaan iyo taqwa lagu garta markaasa qofkan wuxuu leey waa weli ilaahay saad ku garatay waxaan ku leeya isagoo halkan hawada haadaya ah ee shayaadiintuba waa haadaan haadiduma waa lagu gartaa waxaan arkayuu leeyahay isagoo badda iska kor lugayna oon biyaha hoosu gelay war waxaa lale waxaas laguma garto awliye ilaah waxaan arkuu leeyaha asagoo dab dhex mara dabkuna uusan gubay ah, eesxoolayaalkuwa siday sameeyaan dadkaan holcayaan dhex maraa kuleey abuurku indhasan caadina markaasaad waxaa arkay dab dabki inuu dhex maray ila geestuuna ka mara ah. marka shayaadiinta suxaradaada saasay sameeyaan yaa ku yidhi waxaasaa calaamad awliye lagu gartaa duu haado amu badda kor maro amu dabka galo calaamadahaas yaa ku yidhi ilaahay ma dhihin awliyadayda saasaa lagu yaqaan awliyadaydu waa hadaayo ogaada awliyadaydu biyaha iskaga lugeen baad ma laqi karto ma dhihin ilaahay subxaan allah ah, awliyada ilaahay maxaa lagu yaqaan aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun tanaa la ah, helo ee mukaashaf ah, weliyaahay anaa ogaada maalini waxa weyn qola xumeeye markaasuu yidhi musiibo allaydinku rid isla markiiba musiibaa dhacday yaa ku yidhi awliyada saas lagu garta ma lagu garto gaalka ilaahay intuu abuuray gaala ugu weyn dajaal oo nabi ilaahay soo diray oo dhan uu ummadiisa uga digi jiray ah, nabi ilaahay soo diray dhammaan ummadiisa waa uga digi jiray dajaal uu leeyahay dadka irumeeya rabbigii ninaan ahay dadaa rumayna kaasuu le cirkow roobka keen kaas cirku soo daadina roob markuu soo daadiyo uu leeya dhulka hadda dooga soo saar usbuucii la sugi maye kaasuu doog noqon qolaale wa rabbi nabatiida ilbaad laadahay hadaad rabbi tahay indhahagaad hagaagsanahede orod naga tahay kaasuu leeya cirka dhibic ma sii karti rooba abaar kaasay dadkaas abaar ku dhexe waa gaalka nabi kastoo ilaahay soo diray dadka uga digi jira waa imtixaan ibtilaawe ka roobaa soo daatay iyo abaaray nacday iyo waxaa ka horeeya horta iimaan iyo taqwo ma lagu hayaa haddii iimaan iyo taqwo lagu hayo markaas uu rabbi baryo laga aqbalo waa karaamo ilaahay ku karaameeyey waa sax haddaan iimaan iyo taqwa lagu haynin faasiq uu yahay waajibaadkii dayaca muxaramaadkii ku dhacaa istidraaj aa la yidhahdaa naarka loo sii dhowdhoweynaya isagaa lagu imtixaanay istidraaj aa la yidhahda ah, isagiyaa naarka loo sii dhoweynaya waa ibtilaa la ysku imtixaanayo awliyada ilahay marka laguma yaqaano mukaashafaadkaas laa aslima waxaan maatan lahayn an takuuna inay noqoto maxajatu qofka xujadiisa oo u xujaysana qofkan waa weli alle an takuuna inay noqoto maxajatu qofka xujadiisa calaa daalika welinimada wuu xujaysanaa imaa mukaashafatun faydmid mukaashafadoo samicahaa uu ka maqlay minu asaga waxbuu ka maqlay intaasuu weli inuu yahay ka aaminay ow nawcun ama nawca min tasarufin maamul uu sameeyey falaa yajuusu uma bannaana liaxadin qof an yastadilla inuu u daliishado bimujaradi daalika mukaashafadaas oo kaliya mukaashafadaas oo kaliya calaa kowni shaksi qofka ahaanshadiisa weliyan weli uu yahay weligoo lilaahi allah u sugnaaday ma u bannaana ma bannaana inaad qofkaanu weli inuu yahay u daliishato waxbaan ku arkay la yaab leh isagoo ciraduhu dhashay uu leeyay waa weli ilaahay wey ee amay ciqaab alla ku ciqaabay aheed iska caadi amay aheed waxaas yaa ku yidhi awliyanimada lagu gartaa ma allah kitaabkiisa ku yidhi awliyadooda ayagoo ciralahay dhashaan yaa ku yidhi waxaas laguma garto awliya ilaahi maxaa lagu gartaa nebi maxamed inay raacaan sala allah alay sl aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun iimaan iyo taqwa lagu garta kaasaa lagu gartaa falaa yajuusu ma bannaana liaxadin qof an yastadilla inuu u daliishado bimujaradi daalika kashfigaas oo kali ah calaa kowni shaksi qofka ahanshadiisa weliyan weli uu yahay weligoo lilaahi allah u sugnaaday wa in lam yaclam axadku yuusanba ka ogaanin minhu qofkan xaggiisa maa shay yunqidu gurinaa wilaayat ilaahay welinimadiisa qofkan haddaad ku aragto wax oo tasaruf caadada ka baxsan wax hadda munkarana kuma aadan arag waajibu dayaca kuma aadan arag xaaraanu samaynaa kuma aadan arag waa weli alla iskama dhigi karto intaan welinimo ma tusto hadda fiiri qofka wax awliyanimada kasoo horjeeda kuma aadan arag waajibu ka tegaana kuma aadan arag munkaruu samaynaana kuma aadan arag calaamad la yaab waa ku aragtay intaas awliyanimo looguma xukmi karo ma looga xukmi karo awliyanimadii allah tilmaamay calaamada lagu yaqaan ah, mukaashafa maaha waa iimaan iyo taqwo in lagu arko qofka ah, taas in lagu arko iimaan iyo taqwo taas awliyada ilaahay calaamadooda ah itibaacu rasuul salawaat ullahi wasalaamu calayh awliyada calaamadoodu waa middaas ee awliyada calaamadeeda mukaashafo maaha ma aha wain lam yaclam axadku yuusanba ogaan minhu qofkan maa shay yunqidu gurinaa wilaayatalaah ilaahay wilaayadiisii welika dhigashadii uu weli ka dhiga lahaa wax gurinaaba yuusanba ku aragba fa kayfa xaalku see noqon idaa calima hadduu ka ogaado minhu qofkan xaggiisa maa shay yunaaqidu burinaa wilaayatalaah ilaahay wilaayadiisii wax burinaaba hadday ka muuqdaan ka hor oo aad tiraa mukaashafan ku arkayo waa weli ilaah waxaad leedahay wax burina haddii la arko waaba iska caddaw dalaalkiisa laakiin haddaan xataa lagu arag mukaashafada keligeed ma tusayno awliyanimo ah, wax burinayo haddaan xataa lagu arag mukaashafadu keligeed awliyanimo ma tusto haddii lagu arkay waaba kasii daranta marka ah, waaba kasii daran yaha waaba kasii daran yahay falaa yajuusu ma bannaana liaxadin qof an yastadila inuu daliishado bimujaradi daalika mukaashafadaas oo kali ah calaa kowni shaksi qofka ahaanshadiisa weliya weli uu yahay weliga lilaahi allah u sugnaaday wa in lam yaclam yuusanba ka ogaanin axadku minhu qofka xaggiisa maa yunqidu wax burina wilaayat allaah ilaahay wilaayadiisii oo qofkan ka werdhiganaayay fa kayfa xaalku see noqon idaa calima hadduuba axadku ogaado minhu shaksigan xaggiisa uu ka ogaado maa shay munaaqidu gurinaa wilaayatallaah ilaahay jeclaanshadiisii iyo ka waridhigashadiiu qofkan ka waridhiganayay wax gurinaya haddayba ka muuqdaan ka war wadaalika miaalkii waxyaalaha gurinaya wilaayada alle waatana oo qofkan inuusan weli alla ahayn waxyaalaha lagu gara karo milu an yaclama waa in axadku ogaado annahu shaksigaanu laa yactaqidu inaysan caqiidaysnayn wujuuba itibaaci nebiyi nabiga la raacidiisa inay waajib tahay sala allahu calayh wasalama baatinan xagga qalbigay laga raaco wa daahiran xagga xibnaha muuqda laga raaco bal yactaqidu wuxuu aaminsan yahay annahu asagu yatabicu sharca sharciga inuu raacaa sharciga addaahira daahirkaa duuna alxaqiiqati xaqiiqada ka sokay xaqiiqada albaatinati oo baatinka ah oo yactaqidu wuxuu caqiidaysan yahay anna liwliyaa illaah ilaahay awliyadiisa dariiqan wadda inay u sugnaatay ilallaah dariiqaasoo dariiqaasoo yutaqarabu bihi ilallah allah loogu dhowaado dariiqaasoo hayra dariiqil ambiyaa nabiyaalka dariiqoodiiba aan ahayn sala allahu calayh wasalam calayhim asalaam waxaa ka mid ah calaamadda aad qofka ku ogaa karto inuusan weli alle ahayn inuusan ba caqiidaysnayn waajib inay ku tahay nabiga inuu raaco baatinan qalbigii uga jeeda ictiqaadkii qalbiga ahaa iyo wa daahiran xibnaha daahirka axmaadtusha daahirka ma aaminsana laba sheeyu mid aaminsany mar wuxuu aaminsan wuxuu leeyahay xagga daahirkan ka raaci laakiin xagga qalbiga wax kaleeto iyo baab kala ii fura oo waxaan gaaray xaqaa'iq kalaan gaaray waxaa laleeyahay mujrim weeye awliye ilaahayna maaha kulada xagga daahirka inaan ka raaco haa laakiin xaqiiqada baatiniga ah kama raacaya nabi anugu maba aaminsanan inuu nabi ka raacayna waajib ku tahay waa baadilow ama wuxuuba leeyahay daahiran wa baatinan ba raaci ma ah. wuxuu leeyahay daahirkan axkaamtan daahirkaad u jeedaan in la raaco dadka caamadaha waxaas iskale cawaamtan loogu talagalo aniga xaqiiqo baatinioo kalaan haysta ah, cilmiguna waa cilmu daahir iyo cilmu baatin cilmu daahirka dadkaas awaantaa loogu talagal anagu cilmu baatin cilmi la yidhaahdo aan haysta oo baab kalaa ah. waajib looguma aha nabyaalka inaan raaca kaafir wey qofkaas kaafir wey biijmaac almuslimiin adna weli ilaahay weeyaanla ah, waa kaafir culammada muslimiinto dhan ku ijmaacin inuu gaal qofka mar hadduu leeyahay waajib iguma ahaan sharcigii ilaa nabi maxamed u soo dhiibay sal allahu alay slam inaan daahirka ka raaco ama uu leeyahay inaan qalbiga ka raaco labada miduu diida waa gaalnimo bannaanka ta waxaa shardi ah qofki inuu caqiideeyo inuu nabiga raaca daahiran wa baatin inuu waajib ku tahy oon dariiq kaleba furnaynba oo ilaahay loogu dhowaado sidaas inuu caqiidaya laga rabo waxyaalaha gurinaa qofka wilaayadiisa waxaa ka mid ah milu an yaclama inuu ogaadoo kale wadaalikaasu milu an yaclama inuu ogaado oo kale weeye annahu shaksigan laa yactaqidu inuusan caqiidaysnayn wujuuba itibaaci nabiy nabiga raacidiisa inay waajib tahay sala allahu calay wasalam baatinan xagga qalbiga laga raaco wa daahiran xagga xibnaha muuqda laga raaco bal yactaqidu wuxuu aaminsan yahay annahu asagu yatabicu sharca sharciga inuu raaca adaahira daahirka xagga xibnaha daahirka duuna alxaqiiqati xaqiiqadii ka sokay xaqiiqada albaatinati qarsano xagga qalbiga ka raacima saasuu aaminsan yahay ow amase yactaqidu wuxuuba aaminsan yahay ana liwliyaa illaah owliyada ilaahay waxaa u sugnaaday dariiqan dariiq dariiqoo yutaqarabu ilallahi ilahi loogu dhowaado dariiqaasoo hayra dariiqil ambiyaai nabiyaalka dariiqoodiiba aan ahayn calayhim salaam dariiq aan dariiqadii nabiyaalka ahayn oo kale oo waxay lihi shareecadan daahirka ahay nabiyaalku la yimaadeen awliyadana dariiqoodu waa cilmulbaail uu leey ah, dariiqoodu waa cilmulbaatil uu leey marka dadkan awaantahan ah weli loo faydin baabka weya dadkan cilmu daahirka iyo nabyaalka dariiqooda ku socdaan ee awliyadu ayaga dariiq kale alla ku aaminaan mar hadduu sidaas aamino muslimba maahanba facalaa haadaa xukunkaas haddaan qabanno faman adhara qofkii muujiya alwilaayata awliyanimo walxaalna muujiya huwa isagu laa yu-addi uusan gudanayn alfaraa'ida faradyaalka isagoo waajibaadkii guday ulada weli allaana facalaa haadaa xukunkaas baan qabanno faman adhara qofkii muujiya alwilaayata awliyanimo walxaal muujiya huwa isagu laa yu-addi uusan gudanayn alfaraa'ida faradyaalka walaa yajtanibu uusan ka fogaynayn almaxaarima maxaarimta bal qad yaati inuu la yimaadaaba la arkaa bimaa shay yunaaqidu burinaya daalika sharciga wax sharcigiiba burinaya ayuuba la imaanaa bal qad yaati inuu la yimaadaa la arkaa bimaa shay yunaaqidu burinaya daalika sharcigii amase daalika wilaayadii ilaahay wilaayadii owliyanimadii wax burin ayuuba la imaanaaba wax burina lam yakun uma sugnaan liaxadin qof an yaquula inuu yidhaahdo haadaa qofkani weliyun waa weli weligoo lilaahi allah u sugnaaday lam yakun uma sugnaan oo uma habboona liaxadin qof an yaquula inuu yidhaahdo haadaa kan weliyun waa weli weligoo lilaahi ilahay u sugnaaday qof aan waajibaadkii gudayn oon muxaramaadkii ka fogaanayn oo wax ka hor imaanaya la imaana qofna uma bannaana inuu yidhahdo waa weli ilaahay walaysa liwliyaai illaah ilaahay awliyadiisa uma sugnaan shay-un shay shaygoo yatamayazuuna oo ay uga soocan yihiin bihi shayga caninnaasi dadka fi daahiri xagga daahirka oo min al umuuri arrimaha ka mida arrimaha almubaaxaati oo mubaaxa waxyaalaha mubaaxa dharka la qaato cuntada la cuno sida loo socdo waxyaalaha mubaaxaadka awliyada iyo dadka kale kuma kala duuno wax awliyada lagu yaqaano gaara ma jiraan dhar gaaro hadduu qofku xibto weli iska noqaayo socod gaaro hadduu qaarkaas u socdo weli alle uu iska yahay waxaas ma jiraan waxa awliyanimada lagu gaara iimaanka iyo taqwada ee labis gaara iyo dad qaab gaara u labisan oo awliyadii alla la yidhahdo ilaa soomaalida waxay soo mareen waqti haddii weli alla la yidhaahdo qof duub weyn oo dadka aan ku dhex jirin oo qol gaara ku xaraysan oo marmar dhif un dadka soo fiiriya inuu yahay weligii saasna maaha weligii waxa weeyaan waxa lagu noqaan maba ahanba labis gaara iyo calaamad gaara maba aha nabi maxamed sala allahu calayh wasalam saxaabadiisa markuu dhex joogo baraa imaa jira aan nabiga uquun markaasay dhihi jireen maxamed waa kuban ah, maxamed waa kuban waa midkan bal iskala daaya qof aan muslim ahayn nabiga sala llahu alay slam markuu soo hijrooday oo maka ka soo hijrooday isagii abubakaraa wala socday isagii abubakar aa wada socday muslimiintii ku sugaya madiine soo dhoweynayey markay ka hor yimaadeen oo meel fadi u hortagay ay ku soo dhoweynayeen abubakar iyo mariga dadka aan awal arag waa kala garan waayo marka calaamad gaar ah oo werigu leeyahay oo dadka looga soco oo mubaaxa ma jirto ee calaamadda weriga uu leeyahay lagu gartaa waa aliimaan wataqwa taas weeye waa nabiga raaciddiisa inuu dadka uga dhow yahay oo uu ka badsado oo uu ku dadaalo taas wey ee waxyaalaha mubaaxa ama labiska ama dharka ama cuntada ama qaab socodka ama waxaas waxa weye wax gaara awliyada ah lagu yaqaana maaha oo ay ku kala socayen dadka iyo awliyadu ma ah ma ah walaysa min shardi weliyillaah fiiri middeeda kale tanaaba masle ka muhiimsan u galayba ah. walaysa min shardi weliyillaah weliga ilaahay shardigiisa ka mid maahan an yakuuna inuu noqdo macsuuman magafe laa yakhladu aan qaldamayn walaa yukhdi'u aan gafayn xataa weliga ilaahay calaamadihiisa ka mid maahan qof aan dembi ka dhacayn maaha ah. weliga ilaahay calaamadihiisa lagu garto ka mid maahan macsuum inuu macsuum nabiga bisa ah salawaatulahi wasalam aleh nabiyaalka kaliya macsuumiin sidaas darteeda maadaama nabiga la yidhi waa macsuum wax kastuu ku qowro in loo rumeeyo lagu raacaa waajib wax alla wuxuu sameeyo in lagu raacaa waajiba hal shay nabiga laguma khilaafi karo maxaa waa macsuum alla ilaaliyey laakiin awliyada macsuumiin maaha waa dambaabi kara qofka isagoo weli mas'alo sharcigu uu qoo kara isagoo weli ilaahay saas darteeda awliyada qofka weli aya isagoo sharci ah wax alla wuxuu ku qowlo in lagu raaca waajib maa ee wuxuu la yimaado sharciga lagu miisaama ah, wax alla wuxuu sameeya in loo nabadgeliyaa waajib maa wax alla wuxuu ku hadla weligan ilaahay qowl ah ficil ah sharcigaa lagu miisaama wixii sharciga waafaqa waa waajib in lagu raaca wixii sharciga khilaafana in laga tagaa waajib maxaa macsuum ma ahay asagoo awliyada alla kamidoo ah ilaahay jeceliyu gafa Ah. nabi mar hadduusan ahayn weligu waa gafa awliyada qayn nabiyadoo dhan awliyaday ka midii awliyada waxaa ugu fadli badan nabiyaalka ilaa iimaan iyo taqwo wey soomaaha dadka yaa ugu alla ka cabsi badan nabiga sal allahu calay wasalam awliyada marka nabiyaalka maahan inta kale waxay ku hadlaan iyo waxay sameeyaan in la wada raaca waajib maaha wax alla waxay sameeyaan iyo waxay ku hadlaan kitaabka alla lagu miisaana wixii kitaabkii sunnada waafaqa aa laga qaadaa wixii kitaabka sunnada khilaafana isagoo weli allah lagu diida hayla waa gafi kara weli alla ah, mar hadduusan nabi ahayn laakiin nabiyaalka oo awliyada kuwa ugu fadli badan ah ayagu ma gefaan ah, dadanba caamada gobolan ah, nabiyaalka inay awliye ilaahay iyo ogeyn awliye ilahay hadii leedaha kuwa ugu horeeya waa nabiyaalka nabiyaalka ugu horeeya ilaa iyagaa ugu iimaanaya alla ka cabsi badan iyagaaba ugu horeeya marka waa waxa lagu kala yaqaana nabi iyo weli nabi wax alla wuxuu la yimaado waa waajib in lagu raaca laakiin weli waajib maaha wax walba in lagu raaca wixii uu la yimaado kitaabka sunnada lagu miisaama soo ma jeed kitaabka sunnada lagu miisaama saas darteeda dadka wuxuu dhihi doonaa dadku waa sadex weli qof markuu iyo qofkan ka aamino waa weli madaxuu saarana wax kasta waa ku raaca xataa wax sharciga khilaafsan u leey isagaa naga og awliya ilahay baabkeeda lama galo daad ah, awliye lama galo xataa wax sharcigii kiyaasadu ku raaca waa quluwi waa dalaaq qofna qofkan waa weli markuu ka aamino waa weli hadhow hadduu ku arko hal meel inuu ku qaldamay ibliis buu leey tur dal faasiq uu leey waa shaydaan kaloo nuusan karuna awliyada ilahay ma gafta waa kuli awliyada waa gafta waa gafa haddii cadaato inuu gafay lagu raacina gafka welinimadiisana ka saarayna dariiqa xaqaha waa maxay qofkan haddii iimaan iyo alla kacabsi lagu arko awliyada alluu ka mida ah, weliba adigu ma jasmi kartid waa weli ilaahay ma dhihi kartid laakiin calaamad khayra lagu arka hadleeda maxaa yeelay waxaa ka mida wilaayada wax lagu garto maxaa ka mida iimaan iimaankana waxaa ka mida qalbiga qayb ku jirta oo tasdiiq aha inuu ku jiro meelata adigu saas darteeda ma dhihi kartid hebel waa weli alle ma goy karti ayra calaamad khayraa ka muuqato inaad tiraa maahane calaamadihii kayrkaa lagu arka awliyada ilahay calaamadihi lagu yiqiina lagu arka inaad tiraada maahane waa weli alla ma goy karta sababtoo weli alla shardi waxaa iimaan sharciga inuu leeyahy iimaanka sharcigana waxaa ka mid a ah ictiqaadka qalbiga marka ictiqaadka qalbiga ma kahayda adugu ma kamahaydi wa qofkan marka haddaad un ku aragto waxaa leedaha qof khayran eelu ah khayraa loo rajayna calaamadihii awliyada alla lagu yiqiin waa leeyahay khalaas intaasa le laakiin waa xaqiiqo weli alla ma dhiigi karto ma ogaa karto hadduu gafo marka gafidaas awliyanimada ka saarin awliyadale waa gaftaa wixii aan nabi ahayn waa gafaa marka waxaa rabaa quluwiga iyo gaabinta inaad labadaba ka badbaado walaysa min shardi weliyillaah weliga ilaahay shardigiisa ka mid ma ahan an yakuuna inuu ahaado macsuuman ku la ilaaliyey macsuumkaasoo laa yaqladu aan qaldamayn walaa yukhdiu aan gafayn bal yajuusu waxaa bannaan an yakfaa inuu ka qarsoonaado calayhi weliga alle bacdu cilmi shariica shareecada cilmigeeda gobol ka mida dadka isagoo weli ilaahay ah oo ilaahay jecel yahay masaa'ilka sharciga gobola ka qarsoomi kara masaa'iluu ka jaahi noqon kara oo gara weyn kara isagoo weli ilaahay ah ayuu ka jaahi noqon kara wayajuusu waxaa bannaan an yashtabiha inay iskaga ekaadaan calayhi weliga ilaahay bacdu umuuri diin arrimaha diinta gobol ka mid inuu kala gara waayo ku qaldama dhici karto isagoo weli ilaahay ah masaa'ilka diiniga ah darab ka midu inuu kala garan waayo oo ay iskaga darma waa dhici karta oo ku qaldamo saasaa dhici karta welihaadaa sidaas darteed lamaa kaana markuu ahaaday weliyullaahi weliga alleh yajuusu miday bannaan tahay an yaqlada inuu qaldamo lam yajib waajib kuma ahaan cala annaasi dadka korkooda aliimaanu inay rumeeyaan bijamiici maa shay dhammaantiis yaquuluhu uu leeyahay man qof waa weliyun weli ah weligoo lilaahi ilaahi u sugnaaday liallaa yakuuna nebiga si uusan nabi u noqon qofka maadaama la yidhi weliga alle way dhici kartaa inuu masalo gafo way dhici kartaa mid inuu qoo waayo dadka waajib kuma ahan qof weli allah wax alla wuxuu yidhaahdo inay raacaan oy rumeeyaan waajib kuma aha ee wixii weligaanu la yimaado kitaabka alla sunnada nabiga lagu miisaama isagoo weli allaha masaa'ilka kale lagu diida oo aan laga saaray walihaadaa saas darteed lammaa kaana markuu ahaaday weliyullaahi weliga alle yajuusu miday bannaan tahay an yaqlada inuu qaldamo lam yajib waajib kuma ahan cala annaasi dadka aliimaanu inay rumeeyaan bijamiici maa shay dhammaantiis yaquuluhu uu leeyahay man qof huwa weliyun weli ah weliga lilaahi allah u sugnaaday lianlaa yaquuna si aan weligaan u noqon nebiya si aan nabiga iyo asaga layskugu darin waa in la kala gartaa cid wax alla wuxuu la yimid la raacaa nabiga ka jiro abubakra masaa'il lagu diida cumarnu khadaabaa lagu diidaa masaa'il oo awliya la hubo ah ayaga weliba waa waajib in la caqiideeyo in awliya alla lihiin ah, maaha ayaga inaan leena ma ogin annagu waa kama hayn waa waajib abubakar iyo cumar iyo awliye alle inay yihiin in la caqiideeyaa waajib ilaa nebi maxamedaa noo sheegay sala allahu alay waslm oo yiri waa ahlujanna ah, nebi maxamedaa noo sheegay iyaga iyagu la mid maan dadkaan aan leenahay daahirka haddaan qayraan ku aragna aan leenahay laakiin xaqiiqada moog ka dhigmaan ayagu nabi maxamedaan nooga warran abubakar oo weli allah oo xaqiiqo ay tahay muuminla hubaha oo ahlu jannaa ee masaa'ilka gaba lagu diida cumaraa lagu diida waaba dhacdayba oo la cumar masalada sidaan adu tii ah, waa cumar marka qofka weliga allah wax allaala wuxuu la yimaada waajib maha in la wada raaco ma wada mar hadduusan nabi ahayn haddii kale nabigu noqona ilaa nabiga wax alla wuxuu la yimid qof lagu raaca nabigaa ka jira salawaat ullahi wasalaamu calayh nabigaa ka jira lianlaa yakuuna nabiya si uusan nabigu noqon bal yajibu waxaa waajiba ah an yacrida bal yajibu waxaa waajib ah an yacrida qofku inuu bandhigo daalika wax alla wuxuu weligu ku hadlo jamiica dhammaantiis calaa maa diinkii jaa bihi muxamed nabi maxamed la yimid sala allahu calay wasalam waxaa waa wax alla waxaas weligu ku hadlo in loo bandhigo wixii nebi maxamed uu la yimid salawaatullahi wasalaamu calayh bal yajibu waxa waajib ah an yacrida qofku inuu u bandhigo daalika weligu wuxuu ku hadlay jamiicaw dhammaantiis calaa maa diinkii jaaa bihi muxamedu nabi maxamed uu la yimid sala allahu calay wasalam diinkii nabi maxamed uu la yimid waa inuu qofku u bandhigo ku miisaamo fa in waafaqa hadduu waafaqo waxa weligu la yimid hu diinkii nabiga qabilahu qofku waa aqbala waa waajib inuu aqbala qabilahu qofku waa aqbala fa in waafaqa hadduu waafaqo waxa weligu la yimid hu diinkii nabi maxamed la yimid sala allahu calayh wasalam qabila qofku waa aqbalahu shaygaas wa in khaalafa waxa weligu la yimid hadduu khilaafo hu diinkii nabi maxamed sala allahu calayh lam yaqbalu qofku hadduusan qofku kala ogaan ama ma waafaqsan yahay huwa waxaan uu weligu la yimid am mukhaalifu mase waa khilaafsan yahay tawaqafa fii waa ka jooga ku dhaqmi ma waa ka jooga ilaa uu kala ogaanaayo waxaan inuu diinka nebiga waafaqsan yahy inuusan waafaqsanayn saddexdaasa marka aad ka dhiga haddaad ogaato diinka nebiga inuu waafaqsan yahy waajiba kugu taha inaad raacdo haddaad ogaato inuusan waafaqsanayna waajiba kugu ta inaad ka joogto haddaad kala garan weydo mawaafaqsana mise ma waafaqsana waad ka istaagi intay kuu kala caddaanaydo waxaanu diinka nabiga mawaafaqsana mise ma waafaqsana wanaasu dadka fii haadalbaabi baabkan awliyada alaaatu asnaafin waa nuucyaala saddexa darafaani laba geesoo baadiyowday iyo waa wasadu dhexda oo xaqiyo baab baabkan awliyada qofka weliga sida loola dhaqmaa dadku laba gees oo baadiyaysan iyo dhexdoo xaqiya wey laba gees qolo ku talax tagtay oo ku fogaatay weli oo qofkan weli hadduu ka aamino waa iska raacaa wax alla wuxuu yidhaahda hadday rabaan sharciga ha khilaafsanaadeen waa baatil qofna qofkan hadduu hal qaladba ku arko wuxuu le weli ilaahay maahan iga waa ku qaldama anaa ku qaldamay weli alle maahan waa baadillow nabi iyo weligiisan kale uqo soo ma jeedin dadna waa dadka ahlu sunnaha oo qofka iimaan iyo alla kacabsi hadday ku arkaan khayray u rajaynayaan wax alla wuxuu la yimaadana wada qaadan maayaan kitaabka sunnada ku miisaamaan marka dadku waa labada wanaasu dadka fii hadalbaabi baabkan talaafatu asnaafin waa nucyaalo saddexa darafaani laba gees wa wasadun iyo dhexda fa minhu dadka ayuu ka mid ahaaday man qof idactaqada hadduu ka aamino fii shaksin qof annahu shakhsigaasu weliyun weli inuu yahay weligoo lilaahi allah u sugnaaday waafaqahu shakhsigaas waa waafaqaa fii kulli maa shay dhammaantiis yadunnu uu u malaynaa annahu shaygaas xadata bihi shayga inuu u sheegay qalbuu qalbigiisu can rabbihi uu uga sheegay wa sallama ilayhi waa u nabadgelinaa jamiica maa shay dhammaantiis yafcalu uu samayna qaybta kula dadku waxaa kamida ah qayb qof hadduu aamino inuu weli alla yahay wax alla wuxuu ku arka waa ku wafaqa xataa hadduu qalbigiisa u sheegay ilaa qolada mog ayaa waxay dhihi jireen xadaanii qalbii can rabbii waxay idhahdeen idinka diinkiinna qolooyinkan waxaa dhahaya sharciga daahirkiisa alla raaco iyo baatinkiisaba waxay idhahdeen diintiinu waxa weeyaan can mayitin can mayitin mayga ka qaadatana diintiina meelkaad ka qaataan maxay ula jeedaan sanadkii wey ilaa diintan yaa nabi maxamed ka qaatay meliku jibriilu ka qaatay meliku jibriilna rabbiga u soo dhiibay maxamedna yaa ka soo qaaday saxaabada saxaabadana yaa ka soo qaaday taabiciyaalka saasuu lagu soo gaaray diinku marka waxay leeyihin hadday markaad rabtaan xadiidka nabiga yidhi inaad tidhaahdaan waxay leeyihin xaddaanii fulaan can fulaan can fulaan can inabiy sala alla alay dad dhintayaad maraydaana yidhah aniga laakiin toosan qalbigaygu rabbi uga qaadahay waa isku xidhan yahay xadaanii qalbii can rabbi ha toos way yihahda cala dulm ah, toos qalbigayga allah xaggiga toos iga soo qaadaya qofka marka wuxuu markuu qofka weli ka aamino wax alla wixii qalbigiis u sheega waa ku raaca waa baatil horta marka koowaad weli ilaahay wax weyn oo aan nabi ahayn diinka toos ugama qaato allah diinta ayaa loo waxyoodaa nabi bis inta kaleeto diinta waxay ka qaataan waasida waasida waasidadaas nabiga ah nabiga dacdigiisna waasidadiga ah culummada qofkan waasidadaas amiir muslim ah. waasidadaas uu ogolaada diinta inuu ku qaato inuusan intoosan u qaadana annaga ni laba waasidaa jirta midna qofka diidaa muslim midna qofka ogolaada muslim laba waasidaa jirta xagga diinka qaadashadiisa waa sidaa lagu qaata nabiga loo soo waxyooday allaah toos diinta dadku ugama qaatan karo nabiga loo soo waxyooda nabigu usoo mara nabigana saxaabaduu soo dhiibay halkaas wayn qofku waasidadaas diinta ku qaata ee toosaan rabda uga qaada hadduu yidhaha muslima oo waasidada diibo waasidada kalena waa maxay oo xaaraanta oon la ogolayn ilaahay markaad caabudayo inaad toos u caabudda ee inaad tirahdo ilaahay toos uma caabudi kara awliyada u simanana waa gaalnimada xagga cibaadada waa sida ma jirto toosa ilaahay loo caabuda xagga cilmigana waa sida loo mara oo waxaa laga qaadanaa nabiyaalka nabiyaalkiina yaa dhaxlay culimmada alculamaa warafat lambiya nabi maxamed aa yidhi sal la marka labadaas waa sido midna waa in la anfiyo la diida iimaan ah midna in la sugaa iimaan qofkan weli ka aamino wax alla waxaas qalbigiisa u sheeguu iska qaadana hadduu raba sharcigaba ha khilaafee fa minhum dadkiiuu ka mid ahaaday man qof idactaqada markuu aamino fii shaksin qof annahu shaksigu weliyun weli inuu yahay weligo lilaahi allah u sugnaaday waafaqa waa waafaqahu shaksigaas fii kulli maa shay dhammaantiisu ku waafaqaa yadunnu uu u maleeyo annahu shaygaas xadafa bihi shayga inuu sheegay qalbigu qalbigiisa can rabbihi rabbigiis xaggiisa uu ka soo sheegay wasalama waana u nabadgelina ilayhi shaksigaas jamiica maa yafcalu wuxuu samaynaa dhammaantood waa u nabadgelina waa minhu haddana qoladii kale geeska kala jirtay oo qofkan markay qalab ku arkaan waxay leeyiin weli allana maahan shaydaan weye bidcoole faasiq mujrim gaal ay leeyiin waa qayla dhaaminaya waa minhum dadkiiuu ka mid ahaaday man gabal idaa ra'aahu qofka hadduu arko qad isagoo yidhi ow facala ama sameeyey maa shay lays aan ahayn bimuwaafiqin mid waafaqsan lisharci akhrajay qofkii wuu ka bixinaa can wilaayat illaahi wilaayada alle waa ka bixina weli ilaahay maanu leey bilkuliyati guud ahaanu ka bixina wa in kaana haba ahaada mujtahidan mujtahid mukhdian masalada ku gefi qofkaanuu leeyahay weli alle maaha waxa dhacda imaam mujtahid inuu yahy laakiin masaladaan ku gefi ugu cidu daarima dhihi maayo ajaruu waleeyahay dhihi maayee wuxuu marka awliyaduisan oqoon awliyada nabiguisan kale oqoon ah, weli iyo nabiguisan kale oqoon kaas jaahilnimadiisa wa minhu dadkiiu ka mid ahaaday man gabal idaa ra'aahu shaksi markuu arko qad qaala inuu yidhi oo facala ama uu sameeyey maa shay laysa bimuwaafiqin mid waafaqsan aan ahayn lisharci akhrajahu shaqsigiyuu ka bixinaa can wilaayatillahi ilaahi wilaayadiisa bilkuliyati guud ahaan uga bixinaa wain kaana haba ahaada shakhsigaasu mujtahidan mujtahid mujtahidka mukhtian masalada ku gafay wa khiyaaru umuuri arrimaha kuwa ugu qayrka badano awsaaftaha waa dhex arrimaha waxaa ugu qayr badan dhexda wa huwa wasadkuna allaa yajcala waa inuusan mar horeba qofka ka dhigin macsuuman madefe waa inuusan ka dhigin macsuuman waa inuusan ka dhigin madefe oo qofkan weliga waa inaadan u oqoonsan madefe koo walaa ma'huuman mid dembi lagu xugmiyeyna waa inuusan ka dhigin idaa kaana hadduu yahay mujtahidan mujtahid mujtahidkoo mukhdican gafay qof mujtahid ah oo inta dadaalay masale ku gafay hadduu yahayna nabi maxamed aa yidhi ilahay agtiisa ajara laga siiya dadaalkuu dadaala ajar laga siina gafkiisana waa loo dhaafa waa inaadan adigu dembi ku xugmin marka laakiin fiiri falaa yutabacu lagu raaci maa fii kulli maa shay dhammaantiis yaquuluhu welid uu leeyahay ma lagu raacayo ee waa la miisaana wuxuu la yimid wixii sharciga waafaqaa lagu raaca waxa kalena waa laga tega walaa yuxkamu laguna xukmi maa calayhi shaksigan bilkufri gaalnimo walfisqi faasiqnimo maca ijtihaadihi isagoo ijtihaadkiis u jiro hadduu mujtahid yahay oo ijtihaaday oo masale ku gafay laguna gaaraysiin ma lagu faasiqnimo xugmi lagu bidcaysiin ma soo ma jeedin walwaajibu shayga cala naasi dadka waajibka ku ah itibaacu maa shay la raacidiis weeye bacafallaahu bihi ilaa la soo diray rasuulahu dadkoo dhan waajib waxaa ku ah weliga iyo qofka kalena inay raacaan diinkii nabi maxamed ilaahay la soo diray walwaajibu shayga waajibka ku ah cala annaasi dadka itibaacu maa waa shay la raacidiis bacafallaahu bihi shayga ilaah la soo diray rasuulahu rasuulkiisa waqad ittafaqa waxay isku waafaqeen salafulummati ummaddan salafkeedii wa a'immatuhaa ummaddan imaamyaalkeedii calaa anna kulla waaxidin qof kastaba yu'khadu waa la qaadanaa min qowlii hadalkiisa xaggiisa wax laga qaadanaa wa yutraku waa laga tegaa min qowli hadalkiis xaggiisana waa laga tegaa ilaa rasuulalahi rasuulka alla maahane sala allahu calay wasalam rasuulka ilaahay maahane dhammaan culummada muslimiinta a'immada muslimiinta abubakar ka soo bilow ilaa kuwa maanta jooga qowlkooda wixii kitaabkii sunnada waafaqaa la qaadana wixii kitaabkii sunnada khilaafana waa laga tega laakiin nabiga hal ag lagama tegi karo hal shay lagama tegi karo diintu la yimid oo in la wada qaata waa waajib waa waxa nabiga iyo weliga lagu kala saaro waa waxaa nabiga iyo culimmada lagu kala saaro culimmada hadalkooda waa la miisaana nabiga hadalkiisii ficilkiisa waa la qaadana ah, meel kale lagu misaankiisaaba miisaana hadalkiisaaba miisaan ficilkiisaa miisaan waa waxa lagu kala saaro culimmada iyo nabiyaalka waqad ittafaqa salafu lumma ummaddan salafkeedu waxay isku waafaqeen wa aimatuhaa ummaddan imaamyaalkeedu waxay isku waafaqeen calaa anna kulla waaxidin qof kastaba yu'khadu waa la qaadanaa min qowlihi qowlkiisa xaggiisa wax laga qaadanaa wa yutraku waa laga tegaa min qowli qowlkiisa xaggiisana waa laga tegaa oo qayb ka mida ah laga tegaa ilaa rasuulallaahi rasuulka ilaahay marka laga reebo sala allahu calayh wasalam wa haadaa arrinkaas xurunkaas laysku waafaqay wa haadaa xurunkaas min alfuruuqi farqiyaalkiyuu ka mid yahay bayna al ambiyaai nabiyaalka iyo waqaylin qayrkood ugu kala saaro nabiyaalka iyo dadka kale wax lagu kala taana taasaa ka mid nabi wax laga taga male wuxuu la yimi laakiin dadka kale waa la miisaana wa kano min alfuruuqi farqiyaalkiyuu ka mid yahay bayna alambiyaai nabiyaalka iyo waqayrin dadka kale lagu kala farqiyo falambiyaau nabiyaalka salawaatullaahi ilaahay ammaanyaalkiisu calayhim korkooda ha ahaato wasalaamu salaamu ilaahay nabadgelyadiisu korkooda ha ahaato yejibu waxa waajib ah lahum nabiyaalka u waajib ah aliimaanu in loo rumeeyo bijamiici maa shay dhammaantiis yukhbiruuna bihi ay ka sheegayaan can illaahi casa wajal nabiyaalka waxaa u waajiray wax alla waxay alla ka sheegaan in loo rumeeyo oo lagu raaco hal shay laguma khilaafi karo falambiyaau nabiyaalka salawaatullaahi calayhim wa salaamuhu yejibu lahum waxaa u waajiba aliimaanu in loo rumeeyo bijamiici maa shay dhammaantiis yukhbiruuna bihi ay ka sheegayaan can illaahi allah olayn allah saa soo yidhi casa wajal watajibu waxaa waajib ah daacatu nabiyaalka in lagu addeeco fii maa shay dhammaantiis ya'muruuna bihi ay amrayaan dhammaan waxay amrayaan in lagu addeecaa waajib ah wadaalika xukunkaasu multamisu wuxuu ku dheehan yahay bikhilaafi lwliyaa awliyada ilaahay khilaafkeeda awliyada ilaahay wax alla waxay amraan in lagu raacaa waajib maaha ee waa la miisaama waxay la yimaadeen wadaalika xukunkaas multamisu wuxuu ku dheehan yahay bikhilaafi lwliyaa awliyada khilaafkooda fa innahum awliyada laa tajibu waajibi mee daacatun in lagu adeeco fii kulli maa shay dhammaantiis yacmuruuna bihi ay amrayaan fainahum awliyada laa tajibu waajibi mee daacatun in lagu adeeco fii kulli maa shay dhammaantiis ya'muruuna bihi ay amrayaan walal iimaanu in la rumeeyana waajib ma ahan bijamiici maa shay dhammaantiis yukhbiruuna bihi ay sheegayaan wax alla waxay sheegayaan in la rumeeyana waajib maaha ee waxay sheegayaan kitaabkii sunnada lagu miisaama waa la miisaama bal iskabadooye yucradu waa la bandhigaa bal istabadaaye yucradu waa la bandhigaa amrun awliyada arrinkooda wa khabarun warkooda bal istabadaaye yucradu waa la bandhigaa amruhum awliyada amarkooda awaamirta ay amrayaan amarka ay amrayaan wa khabaruhum qadarka ay sheegayaan waa la bandhigaa calalkitaabi wa sunna kitaabka alle iyo sunnada nabiga loo bandhiga kitaabka alle iyo sunnada nabiga a loo bandhigaa lagu miisaana famaa shay kastoo waafaqa waafaqa alkitaaba kitaabka wa sunnata sunnada wajaba waxa waajiba qabuulhu in laga aqbalo waajib wey in la aqbalo wamaa shay kasta oo xaalafa khilaafa alkitaaba kitaabka wa sunnata sunnada kaana wuxuu ahaana marduudan ku lagu celiyo laga yeelmaa waa lagu ridina wa in kaana haba ahaado saaxibuhu shaygaas kitaabkay sunnada khilaafay qofka la yimid mid awliya ilahi haba ka ahaado awliyada ilaahay ba ha ahaa qowlkan aad ku hadashay kitaabkii sunnadu khilaafsanya lagaa yeeli maa laleey ayadoon la dhihin weli ilahay naftiga ugu jirmaado la dhihi maayo qofka qowlkan ku hadlay hadduu rabo weli ilaahay ha ahaado hadduu rabo awliya ilaahay ha ahaado marba hadduu kitaabkii sunnada qowlkiisu khilaafay qowlkaas la qaadan maa isaga karaamadiisii wanaagiisii ikraamkiisii meel looga dhici maa laakiin qowlkaana laga tega qowlkaasaa laga tega wa in kaana haba aado saaxibuhu qofka qowlkaas qofka u saaxiibkaa ku hadlay min awliyaailahi awliyada ilahay mid ka mida wa kaana haba ahaado mujtahidan mid ijtihaaday mujtahidan mid ijtihaaday mujtahidkaasoo macduulan loo cuurdaaraa fii ma hadalka qaalahu uu yidhi hadalka uu yidhi waa loogu cuddaaro dembi loo qorima sag nabigaa yidhi sala allahu calay wasalam mujtahidka markuu ijtihaado xukmiyo gafka uu gafo waa loo dhaafa ajarna waaba loo qoraa dadaalki dadaalkii u dadaalayna ajra looga qora dadaalkii u dadaalayna ajra looga qora wa kaana haba ahaado mujtahidan mujtahid mujtahidkoo macduuran loo cudurdaaraa fii maa shay loogu cudur daaraa qaalahu uu yidhi mujtahidkaasa lahu mujtahidka ajrun ajar uu u sugnaaday cala ijtihaadi ijtihaadkiisa ijtihaadkiisana ajaru keela jafkiisana waa loo dhaafa laakinahu mujtahidkaas laakinahu mujtahidkaas idaa khalafa hadduu khilaafo alkitaaba kitaab wa sunnata sunnada kaana wuxuu ahaana mujtahidkaasu mukhdi'an mid masaladaas ku gafay mid mas'aladaas ku gafay wa kaana gefkaasu wuxuu ahaana wa kaana khada'uhu gefkiisaas wuxuu ka mid ahaana min alkhada'i gefka gefka almakfuuri la dhaafo gefka ilaahay dhaafuuna ka mid ahaana waa goorma laakiin mujtahidaan ahay adoo jaahilan ta tiraada mujtahidaan ahay daan gafana kollayba al ajaraan leeya haddaan asiibaran labo war iska daa ma taqaanaa qofka la leeyahay markuu gafo gafkiisa waa loo dhaafaa ajarna waa la siina hal ajar du asiibana laba ajar waa qof asbaabtuu ku ijtihaadi lahaa haysta baabka dambe asalka ugu dambeey noogu imaan doonaa isagoo aad u faahfaahsanay waa qof caalim diinta alle ku ah caalimku ah diinta alle laba shardiyaa laga helay caalimu ku yahay diinka alle aayaadkii axkaamtuu yaqaan axaadiidtii axkaamtuu yaqaan luqadii qur aanku ku soo degay maxweeye sarfiyuhu yaqaan qaabkii istidlaalkii usulu fiqigiyuu yaqaan asbaabtuu ku ijtihaadi laha waa haya markaasuu inta ijtihaaday waa banu aadan uu gafo kaas way mid kalea ah hadduu gafo waa loo dhaafa laakiin adigoo shibul cawaam ah haddaad inta ijtihaadoo gafto dembiyaad leedahay Ah. bal haddaa inta ijtihaado asiibtana dembigaad leeda ah. naaraad ku leeda kawa ah, hadda waa asiibteedda markaas markaasaad banaanta ku leeda marba haddaad ijtihaad aaddo haddaad ijtihaad aaddo aduu ijtihaad shaqo kumalihi fiiriya nabiga hadalkiisa sala allahu calay wasalam alqudaatu alaaa qaadiyaalku waa sadex qaadiyaani fi naar wa fi ljanna qaadiyaalku waa sadex laba qaadi naarta allay gelayaan hal qaadi jannaduu gela labada qaadi oo naarta gelaya maxay yihin mid waa qaadi xaqii yaqaan laakiin ka leexday laaluushu qurtaa naclaqaba weeye lacana allaahu raashiya waalmurtashiya laaluush qaataha naclad allaha ku rido ka laaluushka siiyana naclad allaha ku rido waa kuwa diinka iyo adduunka fasaadiyey kaas waa mid sabab yaqaanu ka leex naartii gal ka labaad uquyama tacan waa jaahil dadkiiuu kala xukmina asagoon caalim ku ahay masaa'il nabigu markaa qaaday inuu asiibayo inuu gafo naartu leeyahay marka hadduu jaahil u fiirsada marka hadduu jaahil yahay oo uu jahli diinka alle uga hadlay naari wey ha asiibo ama ha ma kala qaadi nabi maxamed sal allahu calayh soo ma jeedin aniga marba haddaanan awooddii ijtihaad lahayn maxaa lagaa rabaa mutaabac wixii culumadu ka yidhahdeen ahlu sunnaa kitaabkii sunnada kaasaad raacay khalaas laakiin markaad adiga aad ra'yigaaga kitaabkii sunnada la aado adoon oqoontii iyo asbaabtii lahayn iftiraacun wey shaqadaad waa inaad ilahiy rasuulkiisa ku been abuurato intaasa shaqadaadu noqon ilahiy rasuulkiisa inaad ku been abuurato intaasay noqon marka mujtahidkan lagu leeyahay markuu gafo waxa weeyaan ajar uu leeyahay ijtihaadkii ajar laga siinaa gafkiina waa loo dhaafaa waa qof laba sharti laga helay kow asbaabtuu ku ijtihaadi lahaa waa haya aqoontuu ku ijtihaadi lahaa waa haya awoodii uu lahaana waa wada labadaas hadduu mid ka tago asaga laftigiisa waa dambaaba asbaabtii uu ku ijtihaadi lahaa hadday ka kala dhiman tahay waa dambaaba shardiga labaadna waa maxay asbaabtii waa haya laakiin juhkii kuma bixin masalada si fududun ka firfiriu yidhi iska saar isagoon ka gaarin masalada waa ku dambaaba waxaa la rabaa asbaabtii ku ijtihaadi lahaan inuu haysto awoodiisana waa inuu wada bixiyo ousan la kala harin oo masalada dadaalka ugu dambeya uu ku bixiyo inuu xaqeeda ogaado waa markaas markaa duul asiibana laba ajar uu qaadanaa hadduu gesana gefkana waa loo aafa dadaalkii u baxshan ajra laga siina waa markaas kaana khadawu mujtahidkaas gefkiisu min alkhadawi gefkiiu ka ahaana gefka almafuuli la dhaafa waa goorma waa kana fiiri idaa kaana saaxibuhu waa haddii qofka gefka u saaxiibkaa qadibtaqallah alla mid ka baqay uu yahay ma sadaaca intuu awooday intuu awooday oqoon isagoon lahayn been kama sheegi diinta ku dadaal inuu masalada ku garto waa midkaas weeyaan wahaada aladii midkaan dakartu aan sheegay wahaada aladii xukunkan dakartu aan sheegay oo min anna wliyaa allah ilaahay owliyadiisa yajibu calayhim waajib inay ku tahay ah alictisaamu inay qabsadaan bilkitaabi kitaabka wa sunnati sunnada wa annahu shaaniye laysa fiihim awliyada ilaahay inuusan ku sugnayn ah macsuumun qof dembi laga ilaaliyo madafaa yasuuqu macsuumkaasoo yasuuqu uu u cunanmaa lahu macsuumka oo likayrihi ama qayrkiis uu u cunanmaa itibaacu maa shay la raacidiisa yaqacu ku dhaca fii qalbi qalbigiisa min qayri ictibaarin ayadoon lagu fiirin bilkitaabi wasunna huwa xukunkaasu minmaa kiyuu ka mid yahay ittafaqa isku waafaqeen calayhi korkiisa owliyaullaahi owliyada alleh casa wajal waman khaalafa qofka khilaafa fii haadaa xurunkaas falaysa min wliyaa illaah ilaahay owliyadiisii ka mid maahan subxaanahu allah nastaane alladiina owliyada amarallaahu allah uu amray biittibaacihim la raacidooda bal iskaba daaye qofka xudunkan khilaafa imaa an yakuuna kaafiran inuu gaal yahay wa imaa an yakuuna mufridan mid ku xadgudba inuu yahay filjaali labadaas midii saladan wuxuu aan soo sheegnay oo ah awliyada aan nabiyaalka ahayn kitaabkii sunnada inay raacaana waajib ku ah kitaabkiiyo sunnada inay qabsadaana waajib ku ah kumana jiro awliyada qof macsuumaho magafaa oo wax alla wixii qalbigiisa ku soo dhaca layska raacaa kuma jiro awliyada ah, mid macsuumaho magafaa oo wax alla wixii qalbigiisa ku soo dhaca iyadoon kitaabkii sunnada lagu miisaamin layska raacaa awliyada ilaahay kuma jiro xurunka noocaasa awliyada ilaahay oo dhan aa ku ijmaaceen qofka xurunkaas khilaafa awliyada ilaahay ka mid maaha laba midi gaal inuu yahay iyo inuu yahay jaahil jahliga ku fogaaday xurunkaas qofka khilaafa xurunkaas waa maxay dadkoo dhan awliyada ilaahay oo dhan waxay waajibkaa kitaab sunnada inay raacaan xukunkaas xukunkaas ii qof khilaafo oo ihahdo awliyada waxaa jirta qaaraysan waajibku in kitaab sunnada inay raacaan awliyada waxaa ku jirta gabal weynaadey oo ayagu kitaabkii sunno ka tegey oo isan waajib ku ahayn qofka sidaas yidhaahdaa waa gaal aan muslim ahayn ama jaahil jahliga ku fogaadi wey dhammaan waa inaad tirahda awliyada kitaabka ku waajibay sunnada waa lagu yidhi kitaab shiikiya kitaab u akrina qaburaan la dhisaa waa xaaraan ma banaana nabigaa diiday saasaa leeda markuu ka baxay aa la yidhi haye shiiku maanta xuw inin akriyo kaasuuri qaburaan la dhisi karin akrinay kaas hadda ha taas isagaa dhisay oo kan isagaa dhisay oo hadda adiga waa dhowr waaduu dhisayey ka bishiiqi iyo kitaabka iskhilaafaan kaad raaceen kaas subxaan qad madow iyo shiiqayga haystaba dhih qad meel iskaga qoran iyo shiiqayga midaan ii samay shiiqaas anuu daba jooga isagaa shiiqiya ha ee anuu maqadan raaca halkaas jooga hadday iskhilaafaan xadiidka u akrinaa iyo shiiqa oo sariix inay iskhilaafsan yihin caddayn Ah, waa cadda ma aha masale qarsoon inuu yidhahdo anuu shiiqaygaan raaca xadiidkana raacima waa dalaa waa dalaal waa dalaal ah, subxaan allah dalaal marka dadkoo dhan waynay caqiideeyeen awliyada alla waxaa ku waajiba ah kitaabka sunnada inay raacaan qofkaan caqiideyna yidhahda awliyada alla waajib kumaan kitaabka sunnadu labadaas widiya ima alkaafir wa ima jaahil mufrid fi ljahli wahaadaa xubunkan alladii xubunka dakartu aan sheegay oo ah min anna awliya allah ilaahay awliyadiisa yejibu inuu waajib ku yahay calayhim korkooda alictisaamu inay qabsadaan bilkitaabi kitaabka wa sunnati sunnada iyo waanahu shaaniye laysa fiihim awliyada ilahay inuusan ku sugnayn macsuumun mid la ilaaliyey oo daf laga ilaaliyey macsuumkaasoo yasuuqu ay u cunanaydo u soconaydo lahu asaga naftiisa ow likayrihi ama qof kale itibaacu maa shay in la raaco yaqacu ku soo dhacaa fii qalbii qalbigiisa min hayri ictibaarin ayadoon lagu fiirin bilkitaabi kitaabka wa sunnati sunnada huwa xubunkaas oo ah awliyadoo dhan waajib ah waxaa ku sunnada in la raaco mana ku jiro mid macsuuma oo layska raaci karo ayadoon kitaab iyo sunna lagu fiirin huwa xudunkaas mimaa kiyuu ka mid yahay ittafaqa ay isku waafaqeen calayhi korkiisa awliyaaullaahi awliyada alleh casa wajal waman khaalafa qofka khilaafa fii haadaa xudunkaas oo yidhahda awliyada gobol ka mida ah kitaabka sunnada waajibkumaan inay raacaan qofka yidhaahda falaysa min wliyaa ilah wliyada ilaahay ka mid maahan subxaanahu allaa nastaan alladiina wliyadii ka mid maahan amar allahu alla amre bitimaacum in la raaco owliyada laleeda ha la raaco waa nabiyaalka iyo culummada kitaabkii sunnada daba socda laakiin hadduu yidhaahdo aniga kitaabkii sunna kuma qasmani waxaa lagu leeya adugu culummadii la yidha ha la mid matida bah hmm. kuma jirto culimmada xataa la yidhi wax weydiiya fasal ahla dikri aduu kulaba jirtaa laleey aastadi suna ugu wataa managa ayda naqadsiine subxaan allah qof kitaab iyo sunna waajib iguma ahan soo taagan halkuu kuu wadaa jahnabuu kuu wadaa kaadu raaci kawd maahan dadkii lagu amray inaad raacdo amaad wax weydiin maba ku jiraba asagu maba ku jiraba haweydiin hana kulum ha weydiin hana kulum ka ma ahan awliyadii allo ilaahay amro in la raaco bal imaa an yakuuna kaafiran gaal inuu yahay wa imaa an yakuuna inuu yahay mufida mid ku fogaaday filjahli wa kaiirun in badan intaas badana min annaasi dadka ka mida wa ku qaldama fi hada lmawduuci mawduucan mawduucan awliyada dad badana ku qaldamo oysan u kala baxsanayn wa kaiirun in badan kaiirkaasoo min annaasi dadka ka mida yaqladu waa qaldamaa fii haada lmawdici mowdicaanu ku qaldamaa fayadunnu wuxuu u malaynaa fii shaksin qof annahu shaksigu weliyin weli inuu yahay weligoo lilaahi allah u sugnaaday shaksigu wuxuu malaynaa weli ilaahay inuu yahay qofuu ku calaamadaysana koow marka koobaad malahaas koobaad inuu run yahayna waa dhacda inuu khalad yahayna waa dhici karta laakiin malaha ka dambeeya musiibadu fiiri marka koobaad qofuu lislay horta kan waa weli alla marka hadduu calaamada saxa ku arkay waa u malayn kara asagoo calaamada maxaa calaamada saxa ah maxaa ah itibaacu kitaaba sunna aliimaana wataqwa calaamad saxa ah. hadduu marka calaamadaas ku arkayo malaha ay calaamadaasu ku dhaliday waa saxayn laakiin fii malaha ka dambeeya wa yadunnu wuxuu malaynaa anna weliyallaahi weli alle yuqbalu minhu in laga aqbalo kullu maa shay dhammaantiis yaquulu uu leeyahay wa yusallamu ilayhi loo nabadgeliyo kullu maa shay dhammaantiis yaquuluhu uu leeyahay wa yusallamu ilayhi loo nabadgeliyo kullu maa shayga meentiis yafcalu uu samaynaa wa in khaalafal kitaaba kitaabkana ha khilaafayo wa sunnata sunnada fiiri awliye alle uu qof u malayna markuu haddana mar labaad wuku malaynaa marba hadduu weli alle yahay weli alle wuxuu ku hadlo iyo wuxuu sameey u nabadgeli adugu ha gelin iska daba iska daba soco xadrada caawa warshiikh miyaa la tukay ams nuurku kaa tegin saas nuurku laguma dhaxlee ams horausa shee haddee maqribki waati ya kasa saas wada ceshiyaa la gaari lama tuk ha dhafarkiyaa lagu jira sheekh ceshahana ma lagu dar nuur laguma dhaxlo saas horausa hor waa ma ilaah yara waxaan salaadii looga tegaayo subxaan allah ilaahay hana war waa imansanta qof waxa weeyaan wax all wuxuu yihahda layska raacayo nabi ahayn ma jiro ah, ma jiro subxaana allah marka waa qaldan wa kaiirun in badan intaas badanoo min annaasi dadka ka mida yaqladu waa ku qaldamaa fii hada lmawdici meeshaan fayadunu wuxuu malaynaa fii shaksin shaksi annahu shaksigu weliyun weli inuu yahay weligo lilaahi allah u sugnaaday saasuu malayna malaha labaad fiil haddana wayadunnu wuxuu kala malaynaa anna weliyallaahi weliga alleh yuqbalu minhu in laga aqbalo kullu maa shay dhammaantiis yaquulu u leey wax alla wuxuu ka hadla wa yusallamu ilayhi in loo nabadgeliyo kullu maa shay dhammaantiis yaquulu uu leey wa yusallamu ilayhi in loo nabadgeliyo kullu maa shay dhammaantiis yafcaluhu uu samayna wa in khaalafa shaygaasu haba khilaafo alkitaaba sunnada haba Ah. hadda waxaan shiiku ku hadlay kitaabkii sunadii u khilaafsan yahay shiikh maadigaa ka cilmi badan ah. maadigaa ka cilmi badan intaas way jawaab war hadda cilmi badnaan iyo tartansiin laga joogine war waxaan ku leeyahay shaygan qofkuu sameeyey aayaddaanaa diidan ee miyaysan diidaneen ma diidan haddaa leedahay waa laga hadli karaa laakiin hadday caddaa inay diidan tahay aayadda isagaa naga ogaal badan sababta uga tegi xadiidka isagaa naga og saas ma socoto taas sax maa subxaan allah taas sax maa fayuwaafiqu waa waafaqaa fayuwaafiqu waa waafaqaa daalika maa yaquuluhu wa yafcaluhu maaga u celi fayuwaafiqu wuxuu ku waafaqaa daalika maa yaquuluhu wa yafcaluhu wax alla wuxuu ku hadlo wax alla wuxuu sameeyo ku waafaqaa lahu shiiqaasuu ku waafaqaa shiiqaas uu ku waafaqaa ah, wa yukhaalifu wuxuu khilaafaa maa diinkii bacaallaahu ilaahay la soo diray bihi diinka rasuulahu rasuulkiisa diinka ilaahay rasuulkiisa la soo diru khilaafa oo u cad maahan inuu leeyahay ma khilaafsana waa u qila war horta aayaddan iyo xadiidkan ma khilaafsan yihin dhaqankan markaasuu leey waa khilaafsan yihin lakiin annagu shiikan ka raaca wa cadda maahan masalada inay ka qarsoonta fa yuwaafiqu waa ku hadlay la yushriku ku waafaqa wa yukhaalifu wuxuu khilaafaa maa diinkii bacahallahu ilahay la soo diray bihi diinka rasuulahu rasuulkiisa alladii rasuulkiiu khilaafaa faradallaahu ilaahay ku waajib yeelay calaa jamiici alkhalqi makhluuqa dhammaantiis tasdiiqahu rasuulkaas in loo rumeeyo fii ma akhbara wax alla wuxuu sheegay wax alla wuxuu sheegay in loo rumeeyo rasuulka ilahay ummadda ku waajib yeelay wadaacatan in lagu adeeco rasuulka ilaahay waajib yeelay fii maa shay dhammaantiis amara uu amray rasuulku wa jacalahu rasuulkii ilaahay ka dhigay alfaariqa mid ka kala saara bayna awliyaai awliyadiisa iyo wacdaailahi cadowyaalkiisa awliyada alle iyo cadowga alle waxaa lagu kala yaqaanaa nebi maxamed midka raacaa waa weligii alle midka khilaafana waa cadowgii alle nebi maxamed miisaan oo lagu kala saara wa jacalahu nabigii ilaahay ka dhigay alfaariqa midka kala saara bayna wliyaa'ihi wliyaai raxmaan ilaahay awliyadiisa iyo wa acdaa'ihi acdaa illaahi cadowyaalka ilaahay wa bayna ahliiljanna ahlijannaha iyo waalinnaar ahlunaarka midka kala saara qofka nebi muxamed raacaa sala allahu calay wasalam daahiran waa baatinan waa ahlujanna qofka nebi muxamed khilaafaana waa ahlunaarki waa waxa lagu kala saaro wa bayna sucadaai dadka liibaana iyo wal ashqiyaai dadka nasiibka daran ahlunaarkaana waa midka lagu kala saaro dadka sucadadaahi liibaana waa dadka nebi maxamed raaca sal allahu alay wasalam dadka shaqiyaalka ahlunaarka waa dadka nabiga khilaafa faman ittabaxu qofka nabiga raacaa kaana wuxuu ka mid noqonaa min wliyaa illaah ilaahay awliyadiisa awliyada almuttaqiin alla ka baqa wa jundihi ciidanka ilaahay uu ka noqonaa ciidanka almuflixiina liibaanay wa cibaadii addoommadii ilaahay buu tanu mid noqonaa qofka nabiga raacaa addoommada asaalixiina suusuuban waman lam yatabicuhu qofka nabiga raacin kaana wuxuu ka mid ahaanaa min acdaa'illaahi cadowyaalka alle cadowyaalka alkhaasiriina khasaaray cadowyaalka almujrimiina dembiilayaalka ah fatajuru weyjiibeen hu kafiirun min annaas intaas badanoo qaldantay fatajuru waxaa jiidhaya hu kaiirkaas mukhaalafatu rasuuli rasuulka khilaafidda uu khilaafay ayaa jiidaa wa muwaafaqatu daalika shaksi qofkaas waafaqidda uu waafaqay waxay u jiidaydaa awalan ugu horayn ila albidcati bidco iyo wadalaali baadi wa aakhiran ugu dambaynna ila alkufri gaalnimay u jiidan iyo walnifaaqi munaafiqnimo wallahu subxaana wa tacala aclam sal allahu wslam wbaarak